bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala alxaafid ibnu kahiir raximah اllahu tacaala faslun gaswaةu tabuuka wahiya gaswaة اlcusra waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati rasuul lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu tacaala waxaan soo gaarnay faslun gaswaةu tabuuk dagaalkii tabuuk wahiya hiya ghaswatu اlcusra ghaswatu tabuuk waa lagu magacaabaa meeshay ka dhacday ama meesha nebigu degay ayaa ahayd tabuuk waana marka shaam iyo xijaaz xuduudda xuduuddooda weeyaan ayb madiina ayay dhanka shaam ka xigtaa ghaswat اlcusrana waa la yidhaahdaa qur-aankaa ku tilmaamay laqad taaba allahu cala اlnabiyi wاlmuhaajiriina wاlansaari aladiina اtabacuuhu fii saacati اlcusrati min bacdi ma kaada yaziiqu quluubu fariiqin minhum ayb oo jeyshkeedana jeysh اlcusrana waa la yidhaahdaa gaswat اlcusrana waa la yidhaahdaa gaswatu tabuukna waa la yidhaahdaa sannaddii sagaalaaday dhacday rajab ayaa nebigu baxay sida ay u badan yihiin ahlu siyarka walamaa anzala allahu casa wajalla alla markuu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo dejiyey korkiisa qaatiluu aladiina laa yu'minuuna biاllaahi walaa biاlyowmi alaakhir qaatiluu la dagaalama aladiina laa yu'minuuna kuwaan rumaynaynin billaahi alle walaa bilyowmi alaakhirina aan rumaynaynin walaa yuxarimuuna aan xarimaynin oon iska xarimaynin لا أمس من طيب walamaa anzala allahu caza wajal alla markuu soo dejiyey calaa rasuulihi uu ku soo dejiyey qaatiluu aladiina laa yu'minuuna biاllaahi qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle walaa biاlyowmi اlaakhiri maalinka dambena aan rumaynaynin walaa yuxarimuuna aan ictiqaadinaynin oon iska xarimaynin maa xarama allaahu walaa yuxarimuuna aan iska xarimaynin maa xarama allaahu wuxuu alla xarimay warasuuluhu rasuulkiisa uu xarimay aan ictiqaadinaynin xaaraantinimadooda walaa yadiinuuna aan ka diin dhiganaynin oon ka diin yeelanaynin diina alxaqi xaqa diinkiisa min aladiina xaal ay ka mid yihiin kuwii uutuulkitaaba kitaabka la siiyey xataa intii yucduu ay siinayaan aljizyata jizyada intay siinayaan la dagaalama can yadin naqdi ay ku dhiibayaan gacan oo ay markaas yacnii naqdi ahaan u dhiibayaan walxaal hum iyaga oo saakiruuna dullaysan ayb aayaddaa markii nebiga lagu soo dejiyey nadaba rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga dadka wuxuu ku kiciyey yani ku booriyey ahla almadiinati reer madiine iyo waman xawlahum iyo agagaarahooda wixii ahaayo min alacraabi reebaadiyaha ah ila aljihaadi jihaad buu ugu yeedhay oo ku booriyey wa aclamahum wuxuu ogeysiiyey biqaswi ruum ruum in lagu duulayuu ogeysiiyey wadaalika kaagaasna fii rajab bay ahayd min sanata tiscin sannadii sagaalaad ka mid ah ayb rajab ayay ahayd laba mas'alo fiqi abaa ah marka meeshan laga faa'iidaysanayaayo mid waxa ay tahay ashhuurulxurumka dagaal in la aadi karo oo bilihii afarta ah rajab ay ka mid tahay ee nebigu dagaalkii tabuug rajab ayuu u baxay taana marka waxa ay xoojinaysaa culimmada iyagu dhahayaan waa la nasakhay xukunkii ahaa ashhuurulxurumka inaan la dagaalami karin waxaa lagu nasakhay aayatu sayf aayaddan qaatilu ladiina laa yu'minuuna biاllahi iyo waqtuluuhum xayu taqiftumuuhum iyo ayb aayadahaas yaa lagu nasakhay dheheen ayb khilaaf baana ku jira masaladaas tan labaad waxa ay tahay nebigu wuxuu ogeysiiyey biqaswi ruum ruum in lagu duulayo ogeysiiyey caadadiisu waxay ahaa jirtay inuu xeeladaysto oo uu dagaalka marka uu meel u socdo inuu meelaha kale iyo meelo kale uu sii weydiiyo axwaasheeda taasaa caadadiisu ahayd laakiin dagaalkan tabuuk si toos ah buu u ishaaray meesha loo socdo say dadku ugu diyaargaroobaan maadaama ruum dowlad xoog badan oo weyn ay ahayd oo dagaalkeeduna aad u culus yahay tiro iyo tayo labadaba iyagu ay lahaayeen ayb wa kaana nebigu wuxuu ahaa laa yuriidu inuusan doonaynin qaswatan duulaan inuusan doonaynin ilaa haddii uu doonayo warraa waa xeeladaysanayay bikayrihaa buu ku xeeladaysanayey oo marka uu rabo inuu meel afka saaro u duulo meelo kale ayuu warkeeda badin jiray si qofka meeshaa jooga isagoo dagan oo u galo ayb laakiin marka ruum loo socdo haddii dadka la yidhaahdo ruum looma soco yacnii haddii dadka meelo kale iyo warkooda la badiyo oy is yidhaahdaan dadkaas kale loo socdaa iyo oo hadhow ruum tiro iyo tayo iyo ciidan badan iyagoo haysto dad yar loogu tago dhibaataa muslimiinta ka raacaysa marka nebigu maslaxadaasuu fiiriyey tawriyadii waa iska dhaafay markaas oo si toos ah buu u sheegay ruum inay u socdaan ayb fainahu saraxa lahum waa u caddeeyey nebiga bihaa qhaswada waa u caddeeyo waa u saraaxooday liyata'ahabuu say ugu diyaargaroobaan lishiddati caduwihim cadowgooda adkaantiisa iyo darnaantiisa darteed wa karatihi iyo walikahratihi tiro badnaantiisa wadaalika kaagaasina waxay ahayd dagaalkaa uu dhacay xiina markii daabat ihimaaru mirihii ay bislaadeen wa kaana daalika kaasi wuxuu ahaa fii sanatin sanad mujdibatin abaar ah sanad abaar oo aad u kulul fata'ahaba almuslimuuna muslimiintii way diyaar garoobeen lidaalika arrinkaabay u diyaar garoobeen marka ayb wa anfaqa cuhmaanu bnu cafaan cuhmaan waxa uu bixiyey radia allaahu canhu calaa hada aljeyshi ciidankan wuxuu ku bixiyey wa huwa jeyshu lcusrati waayee maalan maal maalka oo jasiilan aad u weyn faqiila waxaa la yidhi alfa diinaarin kun diinaar buu bixiyey diinaarku waa dahab ayb labaatankii diinaara siddeetan iyo shan garaam oo dahab ah kunkii diinaar maxay noqonay maal aad u tira badan ayb faqiila waxaa la yidhi alfa diinaarin buu bixiyey wa qaala bacduhum qaar waxay dhaheen innahu xamala calaa alfi baciirin kun rati ayuu raray ilaa ciidanka nebigu uu watay tabuuk soddon kun bay ahaayeen soddon kun ciidan dhan ayuu watay marka qalab iyo wax badan gaadiid yaa loo baahnaa kunrati iyo rarkoodii ayuu diyaariyey oo uu bixiyey isaga wa mi'ata farasin iyo boqol faras wa wajahazahaa wuu diyaar gareeyey atama jahaazin diyaargarayn midda ugu dhammayska tiran xataa lam yafqiduu intaysan weynin ciqaalan dadkii baxay dabar intaynan ka weynin walaa khitaaman xataa lam yafqiduu awrtaas iyo fardahaas intaysan ka waynin ciqaalan dabar walaa khitaaman iyo faruur xir midna radia allaahu canhu yacnii waxaa laga wadaa kun e, ra-awr iyo boqol faras oo aan waxoodo dhan u dhan yihiin ayuu nebigu sala allahu calay ayaa cusmaan uu u dhammeeyey oo markaa diyaargareeyey oo markii nebigu uu yidhi maa dara cusmaan maa facala bacda alyowm cusmaan aad buu ugu farxay markaa nebigu markaasuu yidhi cusmaan maanta kadib wax uu sameeyo ma dhibi doonaan shay uu la yimaado maanta kadib ma dhibi doonaan saa buu yidhi ayb cumaan radia allaahu canhu ayb waxaa kaloo cusmaan sameeyey bi'ru ruuma ama bi'ru ruumiya ceel yahuuddu markaa ay lahaayeen madiine markii la imaanayo muslimiintu biyo iyo ceel ma aynan qabin markaasaa nebigu yidhi yaa muslimiintan ceel u sameeyo oo u gado oo biyihiisa waqfo oo dhibaatada markaa eh, ay ugaga baxaan isagaa marka ceelkaas iibiyey cusmaan jeyshul cusra waa diyaariyey kanna waa dhiibay markaa yacnii bi'ru ruumiyana isaga ayaa sameeyey masaajidka nebigana waasicin aad u ballaaran buu waasiciyey aad baa marka waxyaabaha faraha badan waxqabadkaas weyn ayuu marka la yimid oo uu qabtay ayb wanahad markaa dabna waa loo waayey wax ay markaas wataan waatee suuratu towba ay sheegeen ibnu kaiirna wuu sheegi doonaa albakkaa-uun ayaa la dhihi jiray walaa cala aladiina ida maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu ma axmilukum calayhi tawallow waacyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun qolana marka iyagoo ilmaynayay nebiga ka tageen maadaama ay gaadiidna waayeen waxay ku gataanna aanay helin ayb wa bacda rujuucihi ayb wanahada sala اllahu calayh wali wasalama nebigu waa kacay oo waa hinqaday fii naxwin min alaaثiina alfan soddon kun ayuu ku kacay wastakhlafa cala almadiinati madiinana wuxuu u khaliif yeelay ugaga tegay moxamed bna maslama markaa in markaa eh, qofka magaalada sii ilaalinayo maamulkeeda iyo waxaa haynayana isaga laftirkiisa dadkaas muslimiinta jihaadka ku maqan shaqo u ahaayaa marka dadka uu nebiga u cayino shaqadaa laftirkeeda wax weyn inay tahay ayb qiila waxaa la yidhi sibaaca bna curfuta ayuu ugaga dhigay ayuu madiine ku dhaafay wa qiila caliya bna abi aalibna waa la yidhi radia allaahu canhu wa saxiixu sida saxiixaasi anna caliyan cali kaana khaliifatan lahu cala alnisaai wa duriyati sida saxiixa cali khaliif ayuu nebiga u ahaa naagaha iyo ilmaha ayuu ugaga ahaa dadka dacafada ayuu uga tegay ee maamulka madiine ma ahayn ayb ilmaha iyo naagaha iyo ayuu ugaga sii tegey walihaada lamaa aadaahu lmunaafiquuna munaafiqiintii markay dhibeen faqaaluu waxay yidhaahdeen tarakahu fi nnisaa'i waduriyati markay eh, munaafiqiinta ay dhibayeen cali waxay ku dhaheen wuxuu uga tegey nebi moxamed naagihii iyo ilmihii dhexdooda markay sidaa yidhaahdeenay ku dhibeen laxiqa rasuulallahi sal slam u haleelay fa shakaa ilayhi daalika arrintaabuu uga cawday oo nimankiisaabay leeyihiin fa qaala nebigu waxa uu yidhi alaa tardaa miyaadan ku raalli noqonaynin an takuuna inaa ahaato minii aniga xaggayga a ah iga ahaato bimansilati haaruuna min muusaa haaruun booskii oo muuse ka joogay oo markii nebiyullaahi muuse uu qoladiisii inuu kitaab u soo qaado oo u baxay waa kii uga tegay marka haaruun <coughs> wa qaala muusa liakhiihi haaruun akhlufnii fii qowmii waaslix walaa tattabic sabiila almufsidiin waa ka ilaahay yidhi subxaana wa tacaala marka inaad sidaas ii noqoto dadkii aan kaaga sii tagto miyaadan raalli ku ahayn hayra annahu laakiinse shaanigu waxa uu yahay laa nebiya nebi ma ahaanaya bacdii aniga gadaashay marka nebigu intan ku sii caddeeyey shiicada meelahan marka waxay ka dhigataa meeshii haaruun iga joogay inaa iga joogto sowma jeclid cali marka inuu nebiga markuu dhinto kadib isagu talada uu haynayo daliil u yahay bay dhahayd taana marka iyada waxaa weeyaan awalan nebiyullaahi haaruun nebi buu ahaa isaga oo nebinimadiisa waxaa dalbaday oo ilaahay ka baryay nebi muuse waana loo yeelay qaala qad uutiita su'laka yaa muusa laakiin cali marka laleeyahay haaruun oo kale inaad iga ah, meesha ka jugay muuse ka joogay inaad iga joogto miyaadan raalli ku ahayn yacni nebi baad noqonaysaa ma aha dhinac walba haaruun ka shabahaysaa ma aha hayra annahu laa nebiya bacdii baad caddaynaysa aniga nebi iga dambaynayaa ma jira yacni haddii nebi ma tihid waayo cali haddaad tahay laakiin wakiilun baad iisii ahaanaysaa ayb in dadka duriyada iyo ilmaha looga tegayna ma keenayso khilaafada markuu nebigu dhintay inuu isagu leeyahay dad badan baa looga tegi jiray isaga duulaankan tabuug baa looga tegay intii duulaan ka horraysay aawo dadka looga tegi jiray iyaguna maa la dhaho iyagaa khilaafada iskala dhacay walidaalika marka shiicadu wax xujaa ay keenaanoo qaa'im noqon kartaa ma laha ayb waqad kharaja macahu waxaa la baxay nebiga cabdullaahi bnu ubay ra'su nifaaq nifaaqa madaxiisii uma rajaca waa soo laabtay min atnaa'i ariiq waddada dhexdeeda ayuu ka soo laabtay wa takhallafa can rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waxaa ka haray annisaa'u naagihii waddurriyatu iyo ilmihii ayb iyo waman duul cadarahu llaahu alla uu u cudur daarayoo min arijaali raggii ka mid ah mimanna ah laa yajidu aan helaynin dahran gaadiid yarkabuhu ou fuulo aw nafaqatan ama nafaqo takfiihi ku filan fa minhum waxaa ka mid ahaa dadka albakkaa'uuna ayaa ka mid ahaa kuwii ooyinta badnaa wa kaanuu sabcatan bay ahaayeen saalima bna cumayr wa culbata bna zayd saalim bnu cumayr waculbatu bnu zayd wa abuleyla cabduraxmaan bnu kacbin wa camru bnu lxumaam wa wcabdulaahi bnu lmuqafal almusaniyu wa haramiyu bnu cabdillaahi wa cirbaadu bnu saariyata alfazaariy radia allaahu canhum dadkaabaa ka mid ahaayeen laba mas'alaba marka meelahan iyaduna waa laga qaataayo mas'alo waxay tahay qofka laftirkiisu markuu cudur daaranayo nafaqadiibaa iga go-an gaadiid ma haysto markuu ku cudur daaranayo waa inay ka muuqato rabitaan iyo yacnii fadliga ka tegaayo qoomamo uu ka qoomamaynaayo low uu heli lahaa inuu bixi lahaa waa inay calaamaadkaas ka muuqdaan ibnulqayim zaadulmacaadka saasuu leeyahay oo nimankan yacni ooyinta iyo nebigii ay nahayn waxna sii nebigii u waayey kulli waxay tusaysaa iyo murugta iyo murugta la soo gudboonaatay dhammaan waxay tusaysaa inay iyagu yihiin ay dhabka ahayd kuwii kalena nebigu cudurdaarka beenbeenta samaystay waa ka jeestay ayb oo uma aanu cudurdaarin ayb saasaana alla subxaanahu watacaala uu tilmaamay laysa cala alducafaa'i walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilaahi wa hadday allahi rasuulka u khayr miiraan oo allahi rasuul daacad u noqdaan waxba dushooda dembi ma aha waxaa kaloo laga qaadanayaa iyadana markuu leeyahay watakhallafa can rasuuli illahi sal l slam annisaau waduriyatu iyadana waxaa laga qaadanayaa istinfaar caam ah mar hadduu dhaco oo ninka muslimiinta madaxda u ah hadduu istinfaar uu sameeyo dadkii muslimiinta ha la soo baxo uu yidhaahdo walow hebel hebel hebel hebel yaanan ba la dhihine istinfaarka caamka inuu jihaadka farducayn ka dhigaayo ibnulqayim saasuu yidhi maxaa yeele nebigu hadda hebel iyo hebel iyo hebel ma dhihin istinfaar caama ayuu bixiyey oo markii uu halkaa iyo ruum in la aadayuu sheegay nadaba rasuulu llahi sal l slam ahla almadiinati iyo waman xowlahum baa leed hebel hebel lama dhihin si caama istinfaar uu sameeyey waa dadkii dhan marka inay soo baxaan wixii isagu ou reebo ma ahan wixii marka amiirku imaamku uu reebo waa kaa iyagu markaa dembi waajibkaa marka iyagu ma haysta waajibka kale loo dir ee loo reebay bay markaa la imaanayaan wa takhallafa waxaa haray munaafiquuna munaafiqiin baa hareen kufran gaalnimo darteed bay u hareen wa cinaadan madax adayg dartii bay u hareen wa kaanuu waxay ahaayeen naxwu amaaniina rajulan siddeetan nin meelahaas wa takhallafa waxaa kaloo haray cusaatun dad cusaad ah oo munaafiqiin iyagu aan ahayn laakiin dhacdadaas un caasiyey midlu muraarata bni rabiic wa kacbi bni maalik wa hilaali bni umaya saddexdaa nin oo kale uma taaba allaahu calayhim ilaahay waa ka toobad aqbalay bacda quduumihi sala allahu calayh waali wasalam markuu nebigu soo galay bikhamsiina leyla konton habeen markuu nebigu soo galay kadib ayaa laga toobad aqbalay wacala alaaati aladiina khullifuu aayadahaas baa ka soo degeen de saddexdan saxaabi waa dad beder xaadiray iyo leylatulcaqaba dad xaadiray ayay isugu jireen kacab leylatulcaqaba uu xaadiray labada kalena waxay xaadireen beder dad waaweyn bay ahaayeen qofka marka weyn mararka qaar waxaa dareemaya marka macsuum ma aha dembi baa ka dhaco dembigiisaa laakiin haddaa yacni kufri iyo nifaaq iyo dibindaabyo ugama dhacaayo cisyaan kale iyo waxyaabo kale marka ninka gaalnimada ay dibindaabyada ay dembiga uga dhacaayo iyo isku mid maaha ninka cisyaanka uga dhacaayo ayb oon awal munaafiqnimo iyo nifaaq iyo balaayo aan lagu aqoonin ayb kuwan marka nebigu waa edbiyey konton habeen baa laga aamusnaa nebigu waa ka hijrooday baynamaa munaafiqiintii markay nebiga u yimaadeen u dhaarteen nebigu iyagu ha laga hijrooda ma dhihin sala allahu calayh ali wasalam ibnu taymiya raximahullahna meeshaas wuxuu yidhaahdaa qofka yacnii dembiga qofka dembiga siraysto isagu oo inay ka soo baxdo aan ogolayn oo qarsado iyo ninka mukhaalifka ahe laakiin bannaanka soo dhigta dembiga cuquubada hajriga waxaa iskale ninka bannaanka soo dhigta saddexdan saxaabi marka la yidhaahye maxaad ku cudur daarateen bannaankay soo dhigeenoo wax cudur daara ma lihin ay dheheen annaga markaasaa hajri buu ku ciqaabay rasuulka sal ly slam munaafiqiintii iyaga ka darnayd oo ka qalbi xumaydna maadaama dhaar ay ku mareen cudurdaarna ay sheegteen oo iyagu aysan bannaanka isa soo dhigin nebigu saraa'irtoodana ilaahay buu u tala saartay warkaas daahirku ay sheegayaanna waa yeelay waxba marka hajri iyana kuma samaynin maxaa yeelay iyagu xataa hajri muxuu u anfacayaa wuxuu taraayo hajriga nin isagu damqasha ayaa laga hijroodaa oo markii nebigii asxaabtu ay ka hijroodaan isxanaananayo oo ay buur la tahay oy la culus tahay marka majmuuculfataawaha juska sideed iyo labaatanaad saasuu ku yidhi ibnu taymiya walidaalika ninka mukhaalifkee ah ama mubtadic ha noqdo ama faasiq ha noqdo kan la jahraayo oo daaciga ku ah xumaanta yaa hajri lagu daweeyaa oo looga yaa laga hijroodaa amaa midka hayru daaciyaha ah maba isagu hajri ma laha nusxi iyo waxyaabo kale uu leeyahay watahalafa cusaatun ayaa hareen milu muraarata bni rabiic wa kacbi bni maalik wa hilaal bni umaya uma taaba allahu calayhim bacda quduumihi bihamsiina leyla fasaara sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa socday famara fii ariiqihi jidkiisii wuxuu dhexdiisa wuxuu ku maray bilxijri meeshii ay reer tamuud ay deganaan jireen oo lagu halaagay ayuu maray xijri ayb waa bilaadi xijri fa amarahum wuxuu amray marka waa qur waa ku timid oo laqad kadaba asxaabu lxijri lmursaliin ayb asxaabu lxijri meeshay deganaayeen baa marka magacaas lahayd fa amarahum wuxuu amray anlaa yadkhuluu inaynan gelin calayhim kuwaa meeshii ay deganaayeen degmadoodii anlaa yadkhuluu inaynan gelin calayhim iyagoo korkooda buyuutahum guryahooda inaanay gelin ilaa an yakuunuu baakiina iyagoo ooynaya maahane kuwo ooyaya iyagoo ah mooyaane waxaa laga qaadanayaa marka meelaha dadka lagu halaagay oo dadkii macsida badnaa iyo gaaladu ay deganaayeen oo lagu halaagay calaamaadka ay ka dhacday qofku hadduu maraayo ama uu gelayo isagoo kaafila inuusan gelin oo isagoo marka maskaxda ku haayo war halaag kugu dhacaa isagoo sidaa ku jira inuu galo weliba nebiga sala allahu calayh waali wasalama isagoo wuxuu galay mutaqanic ah oo maradiisii ayuu wejiga ku daday hoos buu madaxa u foorariyey madaxiisii buu foorariyey maradii buu isku soo laalaadiyey orod ayuu ku maray meesha marka caadada nebiguna saasay ahayd oo meelaha lagu halaagay dadka waadii muxasir markuu maraayeyna musdelifo iyo mino kala qaybiyo waadigii meeshii lagu halaagay abraha iyo dadkiisii markuu maraayeyna nebiga aad waa dhaqaajiyey hashiisa waa orod buu ku maray si aanu meeshaas u gelin isagoo dadkii iyagoo kaafiliina saynan u gelin darteed ayaa nebigu uu leeyahay idinkoo qoomamoonayo oynayo oo cabsanayo gala laakiin idinkoo iska qoslayo iska baashaalaya hagelinina ayb meelaha marka hadda dadkaas waxaas lagu halaagay iyo e, aahaartaas iyo ay taallo dadku iyagoo kaafiliina macaasi ku dhex jiro dalxiis ku jiro ayay galaan ayb taasna hadiga nebiga ma ahayn wa anlaa yashrabuu wuxuu amray dadka inaynan ka cabin ilaa min bi'ri naaqati hasha ceelkii ay ka cabi jirtay mooyaane meel kale inaan laga cabin ayb wamaa kaanuu cajanuu bihi wixii ay ku cajiinsadeenna wamaa kaanuu cajinuu bihi waxay ku cajiinteen biyihii ay cajiinka ku qasteen min hayrihi oo ceelkaas hasha aan ahayn <clears throat> wuxuu amray yucimuuhu an yucimuuhu inay siiyaan lilibili geeli wa jaazahaa nebigu sala allahu calayh waali wasalam waa gudbay muqanican isagoo markaa yanii hoos madaxiisa u fooradiyey ayb ayb oo wuxuu leeyahay eh, eh, meesha xijri markuu maray wuxuu amray inaysan gelin ilaa iyagoo ooyanaya maahani wuxuu amray inaan laga cabin ceelkii hasha maahane ayb ay ka cabbi jirtay yani iyaga ceelka ay ka cabi jireen yaan laga cabin buu yidhi nebiga sal l slam wixii cajiin iyo aad ka qasateenna idinka ha cuninine xoolaha siiya halkan marka aathaar waxaa laga qaadanayaa marka dadka ahlu macaasida ah iyo dadka ahlu kufriga ah yacnii khuldadooda iyo ku dhex jirkooda darar inay leedahay ceelka iyagu isticmaali jireen haddii nebigu uu sidaa yidhi uu joojiyey in wax laga cabo iyo uu reebay waxaa weeyaan marka raad ku jiro oo qofka muslimka dhibaato ku keeni kara uun inuu yahay yay tusaysaan alimaam ibnu meeshan waxa uu yidhi inay ka weysaystaan baa yaa la reebay sidoo kale in laga cabo biyaha in cunto biyo biyo laga dhaansaday cunto lagu karsado kuwaasoo dhan baa la reebay haddii lagu weyse qaadan lahaana weyse qaadkaas ma ansixeen mar haddii nebigu sala allahu calayh waali wasalam isagu reebay biyahaas isticmaalkooda waa sidaas ayb wixii lagu sameeyaana ma wax aan bannaanayn bay noqonayaan fabalaqa sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu soo gaaray tabuuka tabuuk wa fiihaa tabuuk dhexdeeda waxaa ahayd caynun il tabidu biyaheedu aad ay u yar yihiin oo biyo tartiib usoo maaxanayso wa fiiha caynun il ayaa ahayd tabidu bishayin tabidu yacnii burqanayso bishayin wax yar oo min almaai biyaa qaliilin aad u yar biyaha oo qaliilin yar fa kaurat way badatay ishii marka biyaheedii baa batay bibarakatihi bisababi barakatihi nebiga barakadiisa sababteeda yaa ishii ay biyaheedu ku bateen maca maa shuuhida lala qabo wixii la arkay min barakati ducaa'ihi nebiga sala allahu calayh ali wasalam ducadiisa barakadeeda ah fii hadihi alqaswati lagu arkay oo waa maxay marka ishaasi marka waa barakadii nebigaysaa ku noqotay ducada nebigana wax badan baa lagu arkay oo mucjizo ah maxaa ka mid a min takfiiri acaami cuntadii badi <coughs> cuntadii badinteedii ah alladii cuntada oo kaana xaasiluljeyshi jeyshka guud ahaantiis jamiicihi dhammaantiis minhu cuntada xaggeeda miqdaar alcanzi ay ahayd miqdaar alcanzi neef ari ah wax dhan albaarikati ee weliba aruman neef ariyo aruman wax la eg marka laysu geegeeyey cuntadoodu intaa kama aynan badnayn <clears throat> xaasilka jeyshka uu markaa watay cunto intaasay ahayd markaas fadaca allaaha nebiga allow baryey casa wajalla faakaluu minhu way cuneen wamala-uu way buuxsadeen kulla wicaa'in weel kastoo kaana fii dalika aljeysh ciidankaa dhexdiisa ahaa weel walbo ay wateenna cuntadaasay ka buuxsadeen markii hore marka intaasay yaray wax yar bay ahayd ari arumanoo fadhiyo wax le eg iyo xaasilku oo ahaa cuntada ay haysteen nin walbaa marka waa qaatay nebigaa ku duceeyey markaasaa weel walba laga buuxiyey cuntadii wakadaa sidaasoo kale lamaa caqishuu markay oomeen daca allaha tacaala allow baryey fajaa-ad waxaa timid saxaabatun daruur faandarad way roobaysay fasharibuu waa cabeen xataa rawow intay cukanaadeenay ay ka oonbaxeen waxtamaluu ay qaateen weliba uma wajaduuhaa way heleen lam tujaawis iljeysha daruurtii bay arkeen lam tujaawis inaynanba dhaafsiisnayn aljeysha ciidanka ciidanka wixii ka baxsan maba di'in daruurtaa maba aynan u di'in taana waa faa'iido kale wey wakada lama ayb fii aayaatin maca aayaatin lala qabo ukhara kale kaiiratin fara badan ixtaajuu ilayha ay u baahdeen fii dalika alwaqti waqtigaas mucjizaadka iyo karaamaadka marka ibnu taymiya raximahullah wuxuu faa'iideeyaa mucjizada iyo karaamadu waxay ku timaadaa laba sababood laba sababood oo ra'iisi ah labada sababood waxay tahay imaa ta'yiidan lidacwati dacwada inay ta'yiid u tahay mucjizada iyo karaamada oo intay dad arkaan dacwadii ay ku gargaarsato oo nebigu mucjizaadkiisa dadka qaar markay arkeen waa rumaynayeen mucjizadii la siiyey marka dacwaday u adeegaysaa soo ma garani waxaa kaloo karaamada ama mucjizada alla uu u keenaa waxa ay tahay cinda alikhtiyaaj muslimiintaa baahan waa dhibaataysan yihiin qaarkood buu alla ku karaamaynayaa nebigaa lagu karaamaynayaa ummaddan markaasaa baahi iyagoo qabaa mucjiza imaanaya ama karaama imaanayso baahidiiba yay uga baxayaan labadaas faa'iidaa marka karaamo haddaad maasha saas waa karaamo marka nin meel iskaga xirxirtayo uu ku booteeyo wax saxa ma ahna wax suurtagalana ma ahna karaamadu labadaasay ku timaadaa cinda alixtiyaaj iyo dacwada in lagu xoojiyo ee dajal iyo baanbaan iyo kadib iyo maaha ayb alfurqaan bayna awliyaai اraxmaan wa wliyaai اshayطaan saasuu ku sheegay ibnu taymiya raximah اllah ayb walama intahaa nebigu marku gaaray ilaa ibnu kaiir warkiisana saasoo kale waa fii aayaatin ukhra kaiiratin ixtaajuu ilayha fii dalika alwaqti waqtigaas ay baahi u qabeen walama intahaa ilaa hunaaka meeshaa markuu gaaray lam yalqa caduwan cadow lama kulmin wara'aa wuxuu arkay ana dukhuulahum gelitaankooda ilaa ardi shaam ay hore usii galaan haadihi sanata sanadaas yashuqu calayhim inuu dhibaayo yani nebigii waa baxay tabuuk buu gaaray ciidan iyo waxba ma aanu arkin shaam marka waxay ahayd mamlakat ruum nasaaradaa markaas haysatay markaa nebiga asxaabtu waxay yidhaahdeen haddaad hadda sidaan shaam kusii gashaan waa idin dhibaysaayo dagaalkeeduna dhib buu idiin keenayaa intan soo laabta marka yani ciidankii jeyshkii nebi maxamed baa tabuuk soo gaaray iyagu qalqalaysata iyo welwel nimankaas macnaha marka hadday shaam sii galaanna marka waxay is yidhaahdeen inay ku adag tahay bay dareemeen cazama markaa nebigu wuxuu goostay cala rujuuci noqod wasaalaxa sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu halkaa kula heshiiyey yuuxannata bna ru'ba saaxiba aylah meeshaa ninkii joogay ayuu heshiis kula galay oo jizye inuu bixiyo isagana faraha laga qaado wa bacata khaalidan khaalid buu diray ilaa ukaydir ayuu u diray ukaydari duuma duumat aljandal ukaydirkeediibuu u diray ninkii boqorka iga ka ahaa fa jii'a bihi waa loo keenay fa aydan waa la heshiiyey waraddahu waana celiyey waa celiyey waana la heshiiyey oo jizyo kula heshiiyey uma rajaca sala allahu calayh ali wasalam nebigana waa soo laabtay intaa kadib labadaa nin buu la heshiiyey wa bacda rujuucihi markuu soo laabtay nebiga amara wuxuu amray bihadmi masjidi diraar masjidu diraar in la dumiyo ayuu amray masjidu diraar marka wuxuu ahaa masaajid nebigu markuu bixi rabay munaafiqiintii iyo yahuuddii baa isla dhistay nin la dhihi jiray abu caamir alfaasiq yaa ka dambeeyey ayaa loo dhisay oo isaga la dhihi jiray waagii hore abu caamir alraahib la dhihi jirayoo nin aad cibaado badan iyo xikmad badan ay ku sheegi jireen ninkaasaa marka meesha in loo dhiso oo halkaa wax ka sheego oo isagu joogo iyay ugu talagaleen yahuud iyo munaafiqiin baana barnaamijkaas isla waday munaafiqiintiina gudahay ka wadeen yahuuddana bannaankay ka wadeen ayb masaajidkii markii la dhisay nebigay u yimaadeen markaasi waxay yidhaahdeen noogu tuko rasuul allow meeshan noogu tuko si muslimiinta loogu siraa la rabay oo rasuulkii baa masaajidka ku tukaday maxaad ugu tukan weyseen hadhow loo dhaho masaajidkanna waxaan u dhisnay dhaheen dadka aan soo gaari karin masjidkaaga oo asxaabulacdaarka ah oo iyagu markaa ama indhooleyaalka ama kuwa yacnii aan soco karin socodku dhib ku yahay iyo inay ku tukadaan oo halkaa ku jamaacaystaan ayaan u yeelnay oon u dhisnay markaasuu nebigu wuxuu yidhi waa arki waa yeeli doonaay innii calaa janaaxi safarin anuu safar baan hadda ku jiraa markaan safarka ka soo noqdo ayuu yidhi intuu soo socday baa marka loo waxyoodayo wاladiina اtakhaduu masjida diraaran wakufra watafriiqan bayna اlmu'miniin wairsaadan liman xaaraba allaha warasuulahu aayadahaas baa kusoo degeen laa taqum fiihi abada lamasjidun usisa cala اtaqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalu yuxibuuna an yataطaharuu wallahu yuxibu اlmuطahiriin afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi waridwaanin khayru am man asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haarin fanhaara bihi fii naari jahannam aayadahaasaa kusoo degeen markaa nebigu waa diiday wuxuuna amray in la gubo wa bacda rujuucihi amara wuxuu amray bihadmi masjid diraar in la dumiyo wa kaana qad ukhrija wa kaana wuxuu ahaa qad ukhrija in la bixiyey min daari khidaami bni khaalid baa laga bixiyey ayb wahadamahu nebiga waa dumiyey biamri rasuulilaahi wahadamahu waxaa ku dumiyey biamri rasuulillaahi nebiga amarkiisa waxaa ku soo dumiyey masaajidkaas maalik ibnu duqshum akhuu bani saalim axadu rijaali badrin ahaa wa aakharu macahu iyo ku kaloo la jiro ikhtulifa fiihi laysku khilaafay wahuwa almasjidu waa masjidka alladii naha nahallaahu alla uu ka reebay rasuulahu rasuulkiisa an yaquuma fiihi abadan weligiis inuu dul istaago wakaana rujuucuhu noqodkiisu wuxuu ahaa nebiga min hadihi alqaswati uu ka soo laabtay fii ramadaana ramadaan min sanata ticin marka waxaa dareemay marka masjidulgiraar haddii wakhtigii rasuulka saa la yskugu dayey inay dhici karto umuur sida daahirkaa diin u eg haddana diinta in lagu dibindaabiyeeyo la rabo inay gaaladu samayn karaan oo jiri karto masaajid in la dhiso qofka mu'minkaa wuxuu yani daahirkeedu wax aada u fiican wey haddana iyada laftirkeeda in lagaa soo geli kara ayb oo qofka markaa muminkaa ah inuu feejignaado feejignaantuna inaysan keenin dad muslimiina oo aan wax dhiba qabin inaad ka carartana inay keento maaha ayb oo qofkii masjid dhisaba ama qofkii wax fiican sheegaba inaad tidhaahid ama munaafiq yahayna waa khalad iyadana ayb nebiga waxii baa loogu sheegay adiga haddaad amaaraad iyo calaamaad wax u iyo dibindaadiya waa iska celi kartaa nacam laakiin haddaad tira intaad qisadan masjidudiraar u keento ayi muslimoon adiga ahayn ama kooxdaada ahayn haddii khayr uu samay maagaba waa munaafiq haddaad tiraad saas uuna ka wadaa adiga le waay taas marka cid wax ugama dhibaysa haddii laakiin marka qaraa-in iyo wax noocaas oo kale ay jiri karto qofku inuu is ilaaliyo dadka muslimiinta ah ay is ilaaliyaanan god laba jeer laga qaniinin waa daruuri iyada meesheedu labadan markaa saxaabi waa soo gubeen weliba masaajidkaasna ayb dab bay ku dhejiyeen waa la gubay markii dambena qashin qub ayuu noqday sidaasaa marka lagu daayey wa kaana rujuucuhu sala allahu calayh ali wasalam min hadihi alqaswati waxay ahayd fii ramadaana ramadaan buu ka soo noqday min sanata tiscin wa anzala allahu fiiha ilaahay eh, haswadan dhexdeeda wuxuu ka soo dejiyey caamatu suurati tawba caamata suurati tawba ayuu ka soo dejiyey wacataba allaahu caza wajalla alla wuxuu ku dagaalay uu ku eedeeyey calaa man duul takhallafa canhu nebiga kadib maray sala allahu calayh waali wasalam faqaala caza wajalla nebigu alla waxa uu yidhi maa kana liahli lmadiinati waman xawlahum min alacraabi an yatakhallafuu can rasuuli اllahi walaa yarqabuu bianfusihim can nafsihi maa kaana liahlilmadiinati uma ahaanin iyaga iyo waman xawlahum agagaarahooda kuwa ah oo min alacraabi reebaadiyaha ah an yatakhallafuu uma habboona inay kadib maraan can rasuulillahi sal l slam walaa yarqabuu inay jeclaystaan bianfusihim nafahooda can nafsihi nebiga naftiisa inay ka jeclaystaan uma aha alaaya walatii taliiha iyo midda ku xigta uma qaala waxa uu yidhi wamaa kaana almu'minuuna mu'miniintii ma aha liyanfiruu inay baxaan kaafatan dhammaantood falowlaa nafara fahallaa nafara mow socdo min kulli firqatin koox kasta ahi minhum daa'ifatun may socotoy baxdo liyatafaqahuu say usoo fahmaan fi diini diinka ay u fahmaan ay u kasaan waliyundiruu qowmahum qowmkooda ay u digaan idaa rajacuu ilayhim kolkay u laabtaan lacallahum waxay mudan yihiin yaxdaruuna inay digtoonaadaan kuwa dambe fabaana laka waxaa kuu caddaaday min haada kan waxaa ka caddaaday waadixu makhtulifa fiihi wixii laysku khilaafay wixiisii caddaa oo aayaddan baa laysku khilaafay kooxdan baxayso waa tee kooxdan marka iyaga yacni wamaa kaana almu'minuuna daa'ifadan tegayso miyaa midda fiqiga soo faa'iidaysanaysa mase midda kuwa harayo ayaa diinta iyagu markaa ogaanayo baranayo oo fiqhi u yeelanayo taasaa laysku khilaafay ibnu kaiir wuxuu leeyahay qolada baxayso nebiga raacayso ayaa kuwa fiqigana lehna ah yaa noqonayaan maxaa yeele nebigu markuu baxo kuwan dagaalka nebiga u raacay wixii soo degay nebiga waxay ka maqleen wixii fiqhiyo axkaama nebiga ka sugnaaday ayay soo xambaarayaan kuwii aan bixin ayay u sheegayaan hadhow ayb masaladaa laysku qabtay aayadahan baa caddaynayuu yidhi wa huwa anna qaa'ifatan naafirata qolada baxayso hum uladiina waa kuwa yatafaqahuuna fiddiin diinta soo kasayo soo fahmayo lisuxbatihim maxay diinta ku fahmayaanna saaxiibidda ay la saaxiibeen rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam fii hadihi alqaswati duulaankan idaa rajacuu hadday soo noqdaanna andaruu qowmahum qoladoodii bay u digayaan liyaxdaruu say u digtoonaadaan mimaa tajadada bacdahum iyaga gadaashooda wixii soo cusboonaaday oo min addiini diinkii ah wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu buu yidhi ayb marka qisadan ibnulqayim baa wuxuu sheegay wuxuu ka hadlay fawaa'idda laga qaadanayo oo wuxuu yidhi zaadulmacaadka fi اlishaarati ilaa bacdi ma tadamanathu hadihi اlgaswaةu min alfiqhi wاlfawaa'id haswadani waxa ay koobsatay oo fawaa'id iyo fiqhi ah fa minhaa waxaa ka mida buu yidhi jawaazu اlqitaali fi shahri اlxaraam ashhuru lxurumka in la dagaali karo ayb haddii aan dhahno nebigu rajab buu baxay rajab waa min ashhuri اlxurum markaa in la nasakhay aayaadka marka reebaya in la dagaalamo bilahaas wa minhaa tasriixu اlimaami lilraciyati wa iclaamuhum biاlamri aladii yaduruhum satruhu wa ikhfaa'uhu imaamku inuu u caddeeyo dadka waxa haddii uu ka qariyo iyaga dhibaayo inuu u caddeeyo aanu ka qarinin waxaas oo kale waa markii tabuug ay u socdeenoo uu u caddeeyey wa minhaa ana alimaama ida istanfara aljeysha waxaa laga qaadanayaa buu yidhi imaamku haddii jeyshku ou ciidanka haddii uu yidhaahdaa la soo baxo laimahu nafiiru lasimahum nnafiiru inay soo baxaan baa ku laasimayo walam yajuz liaxadin qofna uma bannaanaanayo atakhallufu inuu haro ilaa biidnihi walaa yushtaradu looma shardiyo fii wujuubi nafiiri bixitaanka waajibnimadiisa tacyiinu kulli waaxidin minhum bicaynihi mid kasta hebel hebel hebel hebel in la yidhaaho ayb waana saddexda meelood oo uu farducayn noqonaya buu yidhi ibnulqayim ayb wa minhaa waxaa ka mida buu yidhi wujuubu ljihaadi bilmaal jihaadku inuu maal ku waajibayo bilmaal sida naftaba loogu jihaado maalkana in jihaadka ku laasimayo kamaa yajibu biاnnafsi wahada ixda riwaayatayni can axmed wahiya asawaabu alladii laa rayba fiihi ayb oo jihaad marka la yidhaah maalkana waa laga jihaadaa nafta sida looga jihaado ayb markaa wuxuu yidhi faina alamra biاljihaadi bilmaali shaqiiqu اlamri biاljihaadi biاnnafsi fi lqur'aani waqariinuhu jihaadulmaalka jihaadu nafsiga ayuu mar walba ku lamaanan yahay bal jaa'a muqadaman bal jihaadulmaalkii baa yimid isagoo lasoo hormariyey cala aljihaadi binafsi laga hormariyey fii kulli mowdicin meel kasto ilaa mowdican waaxidan hal meel ma ahni halka meel marka waa keenay in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum anfusahumaa meeshaas lasoo hormariyey inta kale naf iyo maal maalkaa lasoo hormarina biamwaalihim anfusihim biamwaalihim anfusihim ayaa ku badan ayb istiqraa iyo tatabuc markuu sameeyey halkaas meel baa nafta lasoo hormariyey buuyii ibnu اlqayim ayb wahada yadulu calى ana aljihaada bihi ahamu waaakadu min aljihaadi biالnafsi taasaa waxay tusaysaa buu yidhi maalka oo laga jihaada inay ka muhiimsan tahay naftoo laga jihaado walaa rayba annahu axaduljihaadayni labada jihaad midkood inuu yahayna shaki ma leh kama qaala nabiyu sal l slam man jahaza ghaasiyan faqad hazaa fayajibu cala alqaadiri calayhi kama yajibu cala alqaadiri bilbadani walaa yatimu ljihaadu bilbadani ila bibadlihi jihaadulbadankii ma dhammaystirmi karo ilaa in maal la bixiyo maahno oo haddaan maal la bixinin oon maal meesha la keenin jihaadkii badankana ma xasili karo oo hubkii wuxuu rabaa gadasho cuntadii baa waxay rabtaa gaadiidkii baa rabo maal rabo wahaakada nacam walaa yantasiru ilaa bilcadadi waalcudadi jeysh ma guulaysan karo tiro iyo tayo fain lam yaqdir haddaanu awoodin marka an yukafira alcadada tirada inuu badiyo wajaba calayhi waxaa ku waajibaya an yamudda bilmaali waalcudati hubkii iyo maalkii inuu markaa ku uu ku taageero jeysh ayaa markaa ku waajibayso wa waxaa ka mida buu yidhi fawaa laga qaadanaya maa baraza bihi cuhmaanu bnu cafaan cuhmaan wuxuu la soo bannaan baxay min annafaqati alcadiimati ah fii hadihi alghaswati duulaankan wa sabaqa bihi nnaasa dadkana oo uga hormaray ayb wa minhaa waxaa ka mida ana alcaajiza bimaalihi laa yucdaru xataa yabdula juhdahu ninka maalka uga caajisay jihaadka loo cudur daari maayo intuu juhdigiisa iyo dadaalkiisa soo bixiyo wayataxaqaqa cajsuhu cajsigiisana uu soo muuqdo waaquul laa ajidu maa axmilukum calayhi kuu yidhi wa minhaa waxaa ka mida buu yidhi istikhlaafu alimaami idaa saafara rajulan min alraciyati cala alducafaa'i wاlmacduuriin wاnnisaa'i wadduriyati wayakuunu naa'ibuhu min almujaahidiina wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaayo kale imaamku hadduu baxaayo ilmaha iyo naagaha dadka mujaahidiinta ilmahooda iyo naagahooda sii maamulkooda in looga tago nin mas-uuliyaddooda nin loo saaro oo nebigu ilmihii iyo naagihii ducafada madiine looga tegay cali buu uga dhigtay wakiil oo hadday wax u baahdaan iyo inuu muhimaadkooda isaga u qabto ayb taas marka inay mashruuc tahay yaa laga qaadanaya ayb wa minhaa waxaa laga qaadanayaa buu yidhi jawaazu lkharsi lirudabi mas'alo kale waa midaan jidka markuu sii socday ayaa nebigu timir ayuu odorosay naag timirteed ayuu qiyaasay waa soo laabtay qiyaastii oo kale markii dambe ay noqotay marka kharsigu iyo odorosku inuu bannaan yahay waa mas'alo zakada calaaqa laleh meelo kaleo amaakin kaleo fiqigana calaaqa la yeelo karta ayb wa minha ana almaa aladii biaabaari hamuud biyaha <coughs> reer hamuud ceelashooda ku jiro laa yajuusu shurbuhu inaan la cabi karin wala dabku minhu inaan waxba lagu karsan karin wala alcajiinu bihi inaan wax lagu cajiinaysan karin wala dahaaratu bihi inaan lagu dahaaro qaadan karin wayajuusu an yusqa albahaa'imu xoolaha in la siiyana inay bannaan tahay ilaa maa kaana min bi'ri naaqati hasha ceelkii ay cabi jirtay maahan kaa waa layska cabi karaa isaga dhib malaha wa kaanat macluumatan baaqiyatan ilaa zamani rasuuli illahi sal l slam ceelka hasha cabi jirtayna waqtigii nebiga waa la yaqaanay uma istamara cilmu nnaasi biha qarnan bacda qarnin ilaa waqtina haada ibnulqayim marka wuxuu yidhi sidaas baa loo yaqaanay buu yidhi ilaa waqtigeennan aan joogno buyb falaa yarid rukuubu bi'ran hayrahaa dadka eh, safarada ah ceel kale ma arooraanoo ma cabaan markay meeshaa marayaan ceelaha ceelasha kaleo dhan waa iska ilaaliyaan wa hiya matwiyatun muxkamat lbinaa waasicat arjaa raar loo yeelay way aad loo adkeeyey ayb aaaar catiiq ahoo horena waa ka muuqataa buu leeyahay wa minhaa waxaa ka mida waxaa laga faa'iidaysanaya ana man mara bidiyaari اlmaqduubi calayhim wاlmucadabiin dadka la cadaabaya iyo kuwa loo carooday degmadooda qofka maraya lam yenbagii lahu an yadkulahaa inuu galo uma bannaano walaa yuqiima bihaa uu nagaado bal yusricu sayra socodkuu dedejinayaa wayataqanacu bihawbihi maraduu isku daboolayaa xataa yujaawisaha intuu ka dhaafo walaa yadkhulu calayhim ilaa baakiyan muctabiran isagoo cibro qaadanaya unbuu maraya ee isagoo dhoohan inuu mara ma aha ayb wa minha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam kaana yajmacu bayna asalaatayni fi safar nebigu markii uu tabuug labaatan beri buu joogay salaadda waa gaabin jiray waana jamci jiray labaatan maalmood buu halkaa fadhiyey isagoo degan ayaa salaadana uu jamcin jiray waana gaabi jiray waxaa laga qaadanaya marka jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir labadaba nebigu tabuuk waa ku sameeyey waxaa laga qaadanayaa marka inay bannaan tahay jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka labaduba ay jaais yihiin ayb oo taa marka waxay kutusaysaa iyo in la jamcin karo qofka isagoon safar ku jirin manaa waxaan ujeedaa isagoon socod ku jirin socod qofkiian socod ku jirin ee musaafir waa yahay laakiin istiraaxa iyo nasashuu ku jiraa hadda socod kuma jiro salaadda waa jamcin karaa isagoo iska raaxaysana ayb oo istiraaxo ku jira yacni bacd alculamaa baa waxay leeyihiin jamcu waxaa la ogol yahay marka idaa jadda bihi sayr qofka markuu socod duudkiis uu ku dhex jiro ibnulqayim iyo ibnu taymiyana qowlkaasay doortaan ayagu laakiin qowlkaas waa laga xoog badan yahay deliilkan baa diidaya tabuuk oo xadiidka tabuuk wuxuu leeyahay uma dakala fakharaja wadakhala wakharaja dakhala iyo kharaja qof socda looma isticmaalo qof joogaa loo isticmaalo marka masalada nas bay leedahay waa laga xoog badanya marka qowlkaas ay qabaan iy ayb labaatanka habeenna markaa nebigu salaadda waa gaabinaya tafsiilka marka qofku hadduu meel ku nagaado intee in leeg buu gaabinayaa tafaasiil dheerdheer baa ku jirto kutubaha fiqigan iskale halkan ma rabna marka inaan uga hadalno ayb wa minhaa jawaazu bal istixbaabu xinfu lxaalifi fii yamiinihi idaa ra'aa hayraha khayran minha qofku hadduu dhaarto dhaartiisii cagsigeeda inay khayr badan tahayna ou arko see yeelayaan daartii buu burinayaa khayrkiibuu samaynayaa waa kafaaro gudanaya qisadii marka iyadoo laftirkeeda meelay uga dhex jirtay ayb wa minhaa qisada waxaa kaloo ka mida tarkuhu qatla almunaafiqiin qiso marka ibnu kaiir unan sheegin baa jirto oo nebigu markuu soo socday ee uu soo laabanayay jidka kusoo jiray baa yaa soddon munaafiqiina waxay ku tala galeen inay dilaan oo nebigu ikhtiyaalaan xilli habeen abaa ah la soconayay mugdi badan buurta markuu marayo dusheeda aan ka tuurnay ahayd nebigu markaa dadkiiba wuxuu yidhi waadiga dooxada caloosheeda hala maro isagana marka dariiq buu qaaday xudayfe iyo rag kalea la socday nimankan marka intay mugdiga iyagoo ka faa'iidaysanayo maryana isku soo dabooleenoo wejigooda aan la arkaynin iyagoo wejigoodii qariyayoo markaa ku socdo awrtii iyo marka ay wataan ayaa waxaa dhacday inay nebiga marka caqabada markuu soo gaaray inay ka tuuraan bay rabeen fiiqa kore buurta marka nebiga dabcan waa loo waxyooday xudayfa iyo u diray waa u laabtay xudayfa iyagii baa marka waxay is yidhaahdeen waa la idin fahmay oo way baqeen waa kala carareen way kala tageen kuwa marka nebigu waa dili karay laakiin waa iska dhaafay oo ma dilin qisadaabu marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waxaa laga qaadanayaa munaafiqiinta dilkooda nebigu inuu iska dayi jiray waqad balagahu canhum alkufru sariix baa ka soo gaaray ayb oo markaana wuxuu u cilleeyey nebi maxamed asxaabtiisau laayaa in la dhahan diidayaa buu dhihi jiray ayb ibnulqayim marka wuxuu yidhi kuwa iyaga nebiga caayo isagu nebigu inuu daayo waa lahaa laakiin bacda nebi cid dayn kartaa male waa in lagu fuliyaa dilka hadday nebiga caayidiisa iyo diinta caayadooda iyo waxa ay galaan wa minhaa waxaa ka mida buu yidhi waxaa laga qaadanaya ana ahla alcahdi waddimati idaa axdaa axadu minhum xadaثan fiihi dararun cala alislaami intaqada cahduhu fii maalihi wa nafsihi ahlucaa dadka ahludimada haddii cahdi la siiyo iyo ballan hadday ballantooda ka baxaan wuxuu lagu heshiiyey in markaa maalkoodii iyo naftoodii markaa aan ballan aanay yeelanaynin ayb waminha waxaa laga qaadanayaa buu yidhi ana alimaama ida bacaa sariyatan faanimat haniimatan aw asarat asiiran aw fataxat xisnan kana maa xasala min dalika lahaa bacda takhmiisihi haddii imaamku uu qolo diro meel u diro wax soo haniimaysato ama ay meel furato shan takhmiis marka la sameeyo kadib bay wax ku yeelanayaan wa minhaa waxaa kaloo laga qaadanaya qisadan tabuug xadiidkii nebiga uu yidhi inna bilmadiinati aqwaaman maa sirtum masiiran walaa qadactum waadiyan ilaa kaanuu macakum dadkii iyagu ka haray nebiga laakiin uga haray wax la-aanta inay ku ajar yihiin xagga niyada kuwii markaa iyaga nebiga la jiray sal allahu alayh waali wasalam wa minhaa waxaa ka mida buu yidhi waxa laga qaadanaya masaladaana muhiim ah marka ayb taxriiqu amkinati almacsiyati meelaha macaasida in la gubi karo allatii yucsa allaahu wa rasuuluhu fiiha alleh rasuul meelaha loogu caasiyo in la gubo la baabi'iyo wahadmuha iyo gubintooda kamaa xaraqa rasuulullahi sal l slam nebigu sidoo u gubay masjida diraar masjidubiraarkii sidii nebigu u gubay inay bannaantahay in la gubi karo wa amara bihadmihi in la dumiyana uu amray wa huwa masjidun yusallaa fiihi waa masaajid marka lagu tukanayo dhexdiisa wayudkaru smullaahi fiihi ilaahay magaciisa lagu sheegayo lamaa kaana binaa'uhu diraaran wa tafriiqan bayna almu'miniina wa ma'wan lilmunaafiqiin ama limaa kaana binaa'uhu in la gubaa ayaa markaa yacnii bannaan sababta waa maxayna liajli ma yani limaa kaana ama lamaa kaana binaa'uhu dhismihiisu marku noqday sababka loo dhisay yani diraaran dhibtan <coughs> wa tafriiqan kala geyn bayna almu'miniina la kala geeyo wa ma'wan lilmunaafiqiin meel munaafiqiinta dunto ayb maadaama uu sidaa noqday ilaahay baa lagu xusaa iyo waa layska daayayoo alla gubaaleeyey maadaama uu dhibaatadaas wato wakulu makaanin marka ibnulqayim waxa uu yidhi wakulu makaanin meel kasta oo haadaa hanuhu haadaa shanuhu shanigiisu uu kan yahay fawaajibun cala alimaami imaamka dushiisa waajib waxaa ku ah tacdiiluhu meelaha inuu baabi'iyo imaa bihadmin buu ku baabi'inayaa dumin la dumiyo wa taxriiqin iyo gubis wa imaa bitakyiiri suuratihi ama suuraduu ka bedelay <clears throat> wa ikhraajihi iyo ka bixintiisa camaa wadica lahu wixii loo samaystay markii hore suurada see looga bixin karaana kiniisaday ahayd maalan masjid baa laga dhigaa suuradii marka waa ka baxay midda kale iyada marka waxaa weeyaan ama in la dumiyo la gubo oo isaga dhanba la icdaamiyo labadaas waidaa kaana hada sha'na masjid diraar haddii masjidu diraar shanigiisu sidaa uu ahaa famashaahidu shirki maal shaahid weyn waay marka haddii sidaan masjidu diraar sha'nigiisu sidan uu ahaaday fa mashaahidu shirki goobaha shirkiga lagu sameeyo allatii tadcuu sadanatuhaa kuwa fafadhiyo ee nadarka dadka uga xiro ee sadanada ah ay ugu yeerayso ila itikhaadi man fiiha andaadan min duuni illaahi dadka ku dhex jira meelahaas sida ilaahay subxaana wa tacaala cibaadaadkiisa la siiyo qayb in kuwaa loo leexiyo laga siiyo ay dadka ugu yeerayaan axaqu bilhadmi taasaa ku xaqnimo badan in la dumiyo wa awjabu iyadaana waajibnimo badan meelaha ilaahay shirkiga lagu sameeyo in la dumiyo oo la baabi'iyo taasaa ku habboonaansho badan masjidu diraar uga habboonaansho badan wakadalika maxaalu lmacaasi waalfusuuq meelaha fisqiga iyo macaasida lagu sameeyana waa la mid kalxaanaati meelaha khamriga lagu cabo wa buyuuti alkhamaariin iyo kuwa khamrada cabo guryahooda wa arbaabi almunkaraat iyo dadka asxaabulmunkarka ah waqad xaraqa cumar bnu lkhadaab wuxuu gubay qaryatan qaryo bikamaaliha dhammaanteed yubaacu fiiha alkhamru lagu iibiyo meel khamro bis lagu iibiyo ayuu baabi'iyey uu gubay wa xaraqa xaanuuta ruwayshid athaqafi ninkaas xaanuud uu lahaa meel yacnii xaanuudku khamriga iyo naagaha xun iyo meelaha lagu haysto weeyaani ayuu gubay wasamaahu wuxuuna ku magacaabay fuwaysiqan kaas ninkaa waxaraqa wuxuu gubay qasra sacdin calayhi lama xtajaba fiihi can araciyati meel sacad ou racyadii uga yanii uga yanii isaga xijaabi jirayna waa baabi'iyey cumar wahama rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigana wuxuu hamiyey bitaxriiqi buyuuti taarikii xuduuri ljamaacati waaljumcati jamaacada iyo jumcada kuwa ka tagana guryaha inuu ku gubo ayuu hamiyey rasuulka wainamaa manacahu man fiiha min annisaa'i nebiga waxaa ka celiyey dadka guryaha ku jiro jamaacadu aysan ku waajibinoo min annisaa'i naaga ah waduriyati ilma yaryar ah aladiina laa tajiibu calayhim kamaa ahbara huwa can dalika ayb marka meelahaas in la zuuliyo waayo imaamkaana laga rabaa inuu baabi'iyo oo dadka ka zuuliyo marka dadku inay qayliyaan maaha waxaasoo kale nacam ayb goobaha shirkiga lagu samaynayo haddii la baabi'iyo oo la icdaamiyo oo dadka indhahooda laga qariyo diin cusub maahan waa diin marka waxaa weeyaan nebigu iyo asxaabtiisa iyo culummadii ay sidaan uga hadlayaan wa minhaa ana alwaqfa waxaa la yaab leh laakiin bacdu nnaas oo iyagu culummo sheegto oo waxaa jiray beri buudaha taallooyin ay caabudi jireen oo eeshiyadaas fog oo la gubay oo yacni la baabi'iyey oo la cidaamiyey ayaa niman culamaa u doodi jiray culummo sheegtaa u doodi jiray oo waxay dhihi jireen dhaqan soo jireena waayo ummadaha dhan baa wadale waa ilbaxnimo aad bay marka waxay uga muujiyeen arrintaas inay tahay arrin khalad ah waana asnaam diin ku dhisanoo buuduhu ay caabudaan wayn bal buuda wuxuu caabuda ninkii burburiyey hadda muxuu kaa hadlayay adeeg dadkii meesha iska lahaayo haystayo suldada ku lahaana yaana burburiyey wax kalood rabtaa marka waa maxay ayb marka qofku hadday ka qaribanto macaalimtu wax baas buu iska sheegaa wa minhaa waxaa ka mida fawaa'idda ana alwaqfa mas'alo kaloo muhima muhimow ayb ana alwaqfa laa yasixu calaa gayri birin walaa qurbatin waqafka ma ansaxaayo waxaan ahayn alle u dhowaansho iyo biri samafal iyo wax alle loogu dhowaado unbaa waqafku ku bannaan yahay kamaa lam yasixa waqfu hada almasjid masaajidkan waqafkiisu ma aanu ansixin masjid biri iyo qurbo waayo laakiin iyagu maxay u dhiseen kufri iyo tafriiq markay u dhiseen suurada kole kore annaga nama siraysa marka ayb wacalaa haada kan marka haddii la qabto marka masaladan annagoo ka duulaynu yidhi ibnulqayim fayuhdamu waa la duminayaa almasjidu masjidka idaa buniya calaa qabrin qabri haddii laga kor dhiso meel qabri ku yaalla haddii masaajid laga dhiso waa la baabi'inaa masaajidka hadhow haddaad tiraa marka masjid baa la baabi'inayaa fiiri weligeed wax la arkay maaha masaajid la duduminayo haddaad tiraahdaa un jaahila ah maxaa yeelay kambasow masjid laguma magacaabi jirin la burburiyeyna masjid qabri laga dul dhisay qurbo iyo biri ma aha waqaf maba ku bannaanaa kara marka mana ku ansaxayo ayb waa waxuu ka daran yahay qofka waqafka u sameeyo intuu hub gado uu yidhaa hubkan waa waqfay muslimka in lagu dhacaan u waqfay ma waxaa laleeyahay waqafkaas waa ansaxayaa ma ansaxaya ayb kaa iyo midkan masaajidda qubuurta ku dhisa kanaa daran labadooda sharciga ayb kamaa yunbashu sida loo soo faagayo yidhi almayitu meydka idaa dufina fi lmasjid meyd haddii masjid lagu aaso sida loo soo faagayo loo soo bixinayo ayb nasa oo haddii yacni masjidkaa horreeyey qabrigaa dambeeyey muxuu xalku noqonayaa aala faagaya hadhow meyd baa la faagay iyo lafaa la faagay haddii la yidhaahdo waa khalad iyada laftirkeeda maxaa yeelay waawaa kan sharcigu wuxuu farayaa dahab yar hadduu ku dhaco ama dhul qof leeyahay haddii meydkan lagu duugo iiga bixiya hadduu yidhaahdo sharcigu in looga baxshuu qabaa waa dahab yar iyo maal yaroo meesha ku duugan iyo dhul nin leeyahay iyo waa masjid oo lagu cibaadaysan cod malaynana nasa calaa dalika alimaam axmed baa caddeeye buu yidhi wagayruhu falaa yajtamicu fii diini اlislaami masjidun wa qabrun diinta islaamka dhexdeeda masjid iyo qabri ku kulmi maayaan qabrina waa qabri masaajidna waa gooni ayb bal ayuhumaa dara'a cala alaakhari midka bal ayuhumaa koodii dara'a ku soo dariyo cala alaakhari kan kale korkiisa manaca minhu waa mancinayaa marka isaga ayb ama munica minhu waa laga celinayaa kan soo dariyo gadaal ka yimid baa la riixaya meesha laga saaraya wa kaana alxukmu lisaabiqi xukunkana kii horreeyaa yeelanayo falow wudicaa macan haddii hal mar laysla soo geliyeyna lam yajuz ma bannaana walaa yasixu hada alwaqfu waqafkaa ma ansaxayo walaa yajuusu mana bannaana walaa tasixu salaatu salaaduna ma ansaxayso fii hada almasjidi masjidka dhexdiisa linahyi rasuulilahi sal l slam can dalika reebidda nebigu uu reebay darteed bacd innaas baa marka yacnii culammada qaar baa waxay qabaan yaan dhihin bacd innaase culammada qaar baa waxay qabaan salaadu sideeda waa u ansaxaysaa laakiin qofkaa waa dembaabay wa minhum alimaamu shaaficiyu oo imaamu shaafici kitaabulum wuxuu leeyahay saxat isalaatu maca alisaa'ati buu leeyahay salaadda waa iska ansaxda laakiin ninkan dembi buu ku jiraa adiga marka inaad dembi ku jirta ma rabtaa waa yahay ha ku tukanin masaajid qabrila marka waa haddii qowlkaa la qabto wailaa kan kale wuxuu leeyahay salaadanba ku ansaxayninba ayb ciladuna maxay tahay tacdiim shirkiga sadu dariico waay cilada taasaa mansuuso oo axaadiistu caddaysay middaan marka mustanbadada oo bacdi almutaahiriin ay sheegaan najaas darteed baa loo diiday ay leeyihiin cilo saxa maaha qubuurta in lagu tukado waa la diiday waxaa loo diiday leeyihin carunka iyo dhiigga iyo <clears throat> qofku markaa qofku markuu dhinto dhiigga iyo malaxda iyo carunka ka daadanayaa najaas ah inuu ku dul istaagaa la diidaa bay dhaheen ama in caradu intay dhalan rogantoga dhow meel marka maxal najaasale uu ku tukado taas iyada waxaa weeyaan cillo maskaxda laga keenay waa midda midda mansuusadaa ka xoog badan taa laftirkeedana musallam ma aha waxaynan musallam ku ahayn waxaa la diiday ambiyada iyo dadka saalixiinta qubuurahooda masaajid meel lagu tukada in laga dhigto ambiyada ilaahay ma iyagaa doorsoomaanna dhiig iyo malax iyo may noqdaan ambiyada ilaahayna nebiyaalka qubuurtooda kuma baaba'aan jirkooda ma baaba'o dhiig iyo malax iyo intay ciidda oo ciidda ku daranto ma yeeshaan ambiyada iyagii oo sidaas ahaaba waxaa laleeyahay qubuurtooda yaan lagu tukanin masaajid laga dhigani marka cilladaas ay sheegayaan waxaa diidaayo xukunkaas dhan rusushii ilaahay iyagu ma najaastaas iyo qashinkaas iyo malaxdaas iyo waxaa ciidda ku darsamaysa iyagu ma yeeshaan korkooda in yarna iskama bedelo iyagaa haddana waxaa la yidhi aan lagu ag tukanin cilladu marka najaas maaha meeshaa marka waa khaldantaha sidaa u ogow markaa wuxuu yidhi markaa ayb walaa tasixu salaatu fii hada اlmasjidi linahyi rasuuli sal l slam can dalika wa iyo nebiga lacnadda ou lacnaday man ittakhada alqabra masjidan qofkii qabri masjid ka dhigto ow amase uuqida calayhi siraajan ka shido oo siraad iyo waxaa ku shido fahada diin اlislaami awqada calayhi siraajan faynuus iyo yani nalal iyo waxaa ka shidan fahada diinu اlislaami waa diinta islaamka kan alladii bacaa allahu bihi rasuulahu wanabiyahu waa diintii alla uu nebigiisii la diray iyo rasuulkiisii waqurbatuhu bayna اnnaasi kamaa taraa buu yidhi ibnulqayim marka wa qurbatuhu diinka nebiga lala soo diray qariibnimadiisa baynannaasi dadka dhexdooda uu ku yahay kamaa taraa sida aa u jeedid waay qarnigii toddobaad marka ibnuqayim saasuu leeyahay waa qariib macaalimtii sidaan u caddayd ayaa isbadeshay wakhtigiisiibuu ka hadlaya wakhtigan maxaad umalaynaya marka hadda wakhtigan aan joogno dadku garaadkoodu ama cilmigoodu xaggee buu la egyahayna waa kasii darantahay ayb marka fawaaiddaa tirada badan buu ka sheegay zaad ulmacaadka juska saddexaad wabilahi towfiiq wsal اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi wasaxbihi